bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah وعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الsheekh صالح بn cbd اllahi الcusaymiy غafar allahu lahu wlahm jamiعa bisnaadi kuli minhm ilى asmaء bni cayna can arn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalيh wali wslm alraaximuuna yarxamuhm الraxman irxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usuul اlmutun khaasatan usuul xadiid اlmustafa warasul mujtaba slى اllahu alayh wala alih wasaxbihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati اlcajl wاlaajil fahada huwa اlmajlis الthani cashar min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi alwafi ma fi saxiixayn limaam almuxadid salix bn axmed الshami xafidah اllah fii leylat asabt alsaabic wاlcishriin min shahri jumaad اlآkhir caamu alfin warbacumiya wahamaanin wahalaatiin hijrat mustafa sal اllah ly slem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكii toban iyo labaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi ma fi saxiixayn habeenkana waa habeen sabti ah labaatan iyo toddobada bisha jamaad alaakhir kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam kitaabka ama maqsadka waxaan kusoo jirnay maqsad اlcilmi wa masaadirihi cilmiga iyo masaadirtiisa laga qaato ayaan kusoo jirnay maqsadka labaad weeyaan kitaabkana waxaan kusoo jirnay kitaabu jamci اlqur'aani wa fadaa'ilihi qur-aanka allah subxaana wa tacaala jamcinta la jamciyey iyo fadaaisha qur-aanka uu leeyahay ayaan kusoo jirnay fasalka saddexaad ayaan kasii maraynay kitaabka isaga ah fasalka saddexaad wuxuu yahay fadlu bacdi suwar alfasl اthaaliثu fasalka saddexaad fadlu bacdi suwari walaayaat fadlu bacdi suwari suuradaha qaar fadliga ay leeyihiin ayuu u fasal yahay iyo walaayaati aayadaha qaar fadliga ay gooni u leeyihiin weeyaan kadibna imaamka halkan laga bilaabo ilaa kitaabu tafsiir ee taqriiban qeybaha uu ka dhammaado kitaabkitaabkan ilaa qeyb fiican uu ka gaaro wuxuu wadi doonaa inuu muxuu aha min suurati alfaatixa ilaa baqara ilaa suurati alicimraan wahakada uu wada fadaaisha ku aroortay fi saxiixayn Eh, oo ah, ku saabsan qur-aanka kariimka ah iyo sidoo kale eh, inuu noo sheego tafsiirkan insha allahu taala wuu noo imaan doonaa wuu noo imaan doonaa insha allahu tacaala baabu fadli suurati اfaatixati suurat اfaatixa fadliga ay leeda ayuu baab yahay xadiidka boqol iyo afar iyo sideetanaad can ibn cabaas waxaa laga wariy cbdillahi bn cabaas ibn cabdilmuطalib ibn cam nabiy sal l slem qala wuxu cbdillahi bn cabaas baynamaa goor jibriilu malakuljibriil qaacidun cinda nabiy nabiga agtiisa u fadhiyay sala allahu calayh waali wasalam waxaad garanaysaan marka malaku jibriil in la arki jiray oo xadiidkii waad garanaysaan alislaam waliimaanu wa alixsaan waa kii nooga so xadiidka jibriil waa noo soo hormaray marka jibriil in marar badan waa la arki jiray isagoo laakiin suurata muxuu aadamiyin lah cinda nabiy nabiga isagoo la fadhiyo goor baynamaa goor jibriilu jibriil qaacidan u fadhiyo cinda nabiy nabiga agtiis sala allahu alay w slam samica wuxuu maqlay nabigo samica wuxuu maqlay sawtan naqiidan samica wuxuu maqlay naqiidan qac maqlay qac ayuu maqlay min fowqihi korkiisa ayuu ka maqlay weeyaan wax qac yidhi ayuu maqlay weeyaan fa wuxuu kor u qaaday ra'sahu madaxiisa fa qaala wuxuu yidhi haada kanayto baabun waa albaab hadalka horka asaga qofka muxuu ahaa ku dhawaaqa waa jibriil fa qaala wuxuu yidhi haada kanayto baabun waa albaab oo min asamaai samada mxuu ahaa xaggeeda ka ahaaday futixa alyowm albaabka isaga ah maanta unbaa la furay lam yuftax lama furin qau weligii ila alyowm maanta mooyane fanazla minhu waxaa ka soo degay albaabki isaga ahaa malakun malg ayaa ka soo degay faqaala wuxuu yidhi haadaa ninkan ama haadaa kanaytu malakun waa malg oo nazla usoo degay ila lardi ardada lam yanzil sooma degin qot weligii ila alyowm maanta mooyane albaabka la furay weligiis lama furin maanta ka hore malaga soo degay weligiis arada uma soo degin maanta ka hore fasalama kadibna wuu salaamay dadkii xuduurka ahaa oo nabiga iyo jibriil ay ka mid ahaayeen wa qaala wuxuu yidhi abshir ku bishaarayso binuurayni laba nuur ku bishaarayso uutiitahumaa lagu siiyey oo lam yu'tahumaa aanan la siinin nebiyu nebi aan la siinin qablaka adig kaa horreeyey laba iyo laba wanaag ku bishaarayso nabikaa hore in aanan la siinin nuurka koobaad faatixat alkitaab qur-aanka faatixadiisa furfurashadiisa weeyaan waa suurat alfaatixa iyo wakhawatimi wa khawaatimi albaqara suurat albaqara gabagabadeeda iyo qeybta u dambayso waxaa weeyaan ku bishaaraysa weyaan labadaas nuur iyo labadaa wanaag iyo labadaa khayr oo ambiyadii kaa horeeyey aanan la siinin nabi maxamed oo ku bishaarayso lan taqra'a ma akhrisid adiga bixarfin xaraf ma akhriso minha labadaas minhuma labadaas suuradood ka mid ah ilaa haddii aad akhrisa ucitahu waa lagu siiya ajarkeedii ajarkiisi iyo wanaagiisi iyo khayr iyo wax alle waxaad alle kaga barday ayaa lagu siiya weeyaan maxaa yeelay suuraة اlfaatixa waa duca alxamdu lilahi rab اlcaalamiin alraxman الraxim maliki yowm اdiin hakada ihdina siraaط اlmustaqiim ama iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin ihdina siraaط اlmustaqiim siraaط aladiina anamta ale kullaha waa duca dalb alle loo jeedina subxaanaه wa tacaala sidoo kale aayadaha u dambayso ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وهكذا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كلها waa duعاء marka waxaasoo dhan ood alla ka bariday iyo wixii kaleba rabbi uu ku siiyaa weeyaan ilaa uطita waa lagu siiyaa wixii subxaana alla aad muxuu ahay kaga bariday akhrinta ayada lan taqra'a ma akhrisid bixarfin xaraf oo minhuma labadooda ka mid ah ilaa haddii aad akhrisid uطita waa lagu siiyaa weeyaan baabu fadli baqara suurat albaqara fadliga ilada yuu baabi baabkan weeyaan iyo wa ali cimraana suurata ali cimraan iyo wa aayat alkursiy aayat lkursiga fadliga ay leedahay u baab yahay muxua ah, baabkan u baab yahay weyaan xadiidka boqol iyo shan iyo siddeetanaad can abi mascuudin waxaa laga wariyey cuqbata bni camr albadri weeyaani radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi cuqba qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam al aayataani labada aayadood oo min aakhiri suurati albaqara suurati albaqara ku jira man qara'ahumaa qofka akhriya fii leylatin habeen akhriyo habeen labada ayadood oo suuratalbaqara u dambayso qofkii akhriyo rabbi waafajiyey subxaana wa amana aamana arasuulu bima unzila ilayhi wayaana meesha kabiinta ka bilaabatee qofkii akhriyo habeen way kaga filan yihiin waxay kaga filan eh, culimada qaar waxay leeyiin qiyaamuleylka hataa way kaga filan shar oo dhan way kaga filan yihiin eh, cibaadooyinka kale oo sunnad ah ood qaban laha way kaga filan yihiin marka waxaa weeyaan intan in loola joodana waa suuragal ayuu leeyahay oo intaba ay kaga filan yihiin alxaafid ibn xajar fii fatxi albaari xadiidka boqol iyo lix sideetanaad can ubay ibnu kacbin waxaa laga wariyey ubay ibnu kacb ibnu qays alansaari weeyaan saxaabiga ubay ibnu kacb ibnu qays alansaari waa ninkaan soo marnay subuci hore oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadii qur-aanka jamciye ka ibnu qays alansaari ninka isaga ah alcaqaba aaniya oo islaamnimadan meesha lagu onkay buurta caqaba oo ku taalla mina ayaa laba shir lagu galay labadaa shir ayaa sabab u ah islaamnimadan maanta halkaa gaartay inay dowlad hesho oo madiina saldhig looga dhigo caqabada ayada ah alcaqaba aaniya ragga xaadiriyo todobaatan labada ahaa oo labada gabdhood iyo toddobaatanka raggaha ah, ayuu kamid mid ahaa weliba isagoo nin dhallinyaro ah radia allahu tacala canhu arda quraada ayuu kamid ahaa afarti nin oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam in qur-aanka laga qaata uu farayna uu ka mid ahaa wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam markay soddonka ahayd ayuu geeriyooday ubay ibnu kacb wuuu le qaala wuxuu yidhi waa ree ansaarid wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam yaa abalmundir kunyadiis waxaa la dhihi jiray abalmundir abalmundirow atadri miyaad garanaysaa ayu aayatin aayad oo min kitaabillahi kitaabka alla ka macaka oo adiga aad xifdisantahay oo kula jirto ayaa acdam weynaan badan ayu aayatin aayadteedeeba oo min kitaabillahi kitaabka allow macaka adi macaada ahaatay acdamu weynaan badan oo ayadaha qur-aanka ayad ugu weyn miyaad garanaysaa muxuu ahay wadmundirow qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam alla iyo rasuulkiisa ayaa aqoon ula weeyaan qaala wuxuu yidhi yaa abalmundir abalmundirow atadri miyaad garanaysaan ay miyaad garanaysaa ayu aayatin aayadteedaba oo min kitaabillahi kitaabka allow macaka adiga aad xifdisan tahay acdamu weynaan badan oo ayadaha qur-aanka ugu weyn qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum allahu alla weyne laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyan alxayu waa allihii noolaa oonan geeri ay soo maraynin alqayuumu u taagnaa addoomihiis masaalixdooda weeyaan marka ayaddaas ayaa u weyn ayaan iu yidhi qaala wuxuu yidhi fadaraba wuxuu nabiga ku dhuftay fii sadrii xabadkayga ayuu gacantusaa ugu dhuftay weyaan saas hakuu tahniyadayo oo hakuu bogaadiyo alcilmu cilmiga abalmundir ya abalmundir abalmundirow cilmi ilaahay subxana wa tacaala wuu ku muxuu aha cilmigaas kugu tahniyadayna ayuu weliba intuu alla ku dhaartay ayuu ka yeri weyaan fadli marka intaas ka badan oo loo sheegi lahaa ninka miyaa jiraba ubay bnu kacab radia allahu tacala fadli ka weyn oo ayadan muxuu aha allahu laa ilaaha huwa alxayu alqayuum acdamu aayatin fii kitaab illahi inay tahay muxuu ahaa aayad aayat alkursi weyaan suurat alfaatixana waan soo marnay Eh, inta udheayso eh, inta u dambayso cafwan eh, suurat albaqara oo amana rasuul ka bilaabato qiimaha iyo meesha ay joogaan iyo cadamada ay leeyihiin waa wax aadna u fudud allahna subxana wa tacaala in la xifdiyo noo yasiray la wada xifdsan yahay uguna weyn weyaan m ama ayadnimaha ugu weynaadeno amaba ambiyada kale waxaan la siin ha noqdeen weyaan hore xadiidka boqol iyo todoba iyo siddeetanaad can abi hurayrata waxaa lg radi anhu arda ana rasul rasulka all sala allahu aleyh waali waslem qaala nabigeena wuxuu yidhi laa tajcaluu haka yeelina buyuutakum guryihiinna maqaabira guryihiinna qubuur haka yeelina ina shayaana shayaanka ina shayaana shaydaanka yanfiru wuxuu ka cararaa min albeyti guri ayuu ka cararaa shayaanka alladii gurigaasoo tuqra lagu akhriyo fiihi guriga dhexdiisa suurat lbaqara suurat lbaqara lagu akhriyo saas ayuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam guryihiinna marka qubuur qubuurta marka oonan lagu cibaadaysanin gudaheeda adinka marka qubuur ka dhigin guryihiin oo guryihi ku cibaadayst oo suuratulbaqara ku ahriya maxaa yeele guriga haddii suuratulbaqara lagu ahriyo shaydaanku ka carara dadka dadka akhyaarta guryaha markay degaan eh, kadibna yira culama allahi kaaliya mxuu suuratulbaqara ku ahriya ma looga daliishan karaa ayadan mxuu ama xadiidka ma loo daliishan karaa guryaha arooska iyo eh, guryaha la dhistay iyo eh, hoteelada dadka ay furanaan iyo in culimo looga yaro la yihahda mxuu ku ahriya suuratulbaqara ma loo daliishan karaa mxuuha xadiidkan ma laga qiyaasan karaa baaraka allah fiikum walcilmu cinda allahi caza wajal ayib marka taas weyaan marka saasuu cadday nabigan alayh slat slam xadiidka boqol iyo sideed iyo sideetanaad can abi umaamata waxaa laga wariyey suday ibnu cijlaan ibnu wahb ninka la yidhaha suday ibnu cijlaan ibnu wahb kunyadiisu abu umaama albahilina waa nisbadiisii abi umama bahi waxaa laga wariyey saxaabigaas wuxuu degnaan jiray xims meesha la yihahdo oo hadda suuriya dagaaladii dhibaatada ka jiraan ayuu markii dambe degay waa saxaabi jaliil ah raggii wuxuu ka mid ahaa aladiina baayacu nabiya sala allahu aleyh wasalam taxta ashajara asxaabu shajara ayuu ahaa raggii ilaahay wa tacala uu ku sheegay radia muxuu laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunak taxta shajara raggaas kun iyo afar boqol taqriiban kulli ahlu janno weeyaan kulligood ahlujanno ilahi subxana wa tacala ayaa cadday inuu ka wada raalli noqday raggaas ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala ninkaas xadiid waxaa eh, laga wariyaa sixadiisa aynan sugnayn oo talqiin almeyit bacda dafnihi ayaa laga wariya laakiin saxiix ma ahan saxaabigaas wuxuu muxuu ahaa geeriyooday siddeetan iyo kowd hijrada nabi marka ayuu geeriyooday amaba lix iyo sideetankii labadaa kamid ayuu geeriyooday labadaas kamid mid ka a ayuu geeriyooday ko iyo amaba lix sideetankii qaala wuxuu yidhi abu umaama albahili samictu rasuula rasulka allan ka maqlay sal slm yquul isagoo leh iqra'u akhriya alqur'aana qur'aanka akhriya maxaa yeelay fa innahu qur'aanka yaatii wuxuu imaanay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama shafiican isagoo erga u ah liasxaabihi dadka akhrin jiray ayuu u ergayaha weyaan asxaabtiisii qur-aanka ay asxaabta ahaayeen isagoo erga u ah, ayuu qur-aanka imaana oo shafiic iqra'u akhriya azahraweyni labada nuurka badneed akhriya iqra'u akhriya azahraweyni labada nuurka badneed akhriyo albaqarata baqara akhriya iyo wa suurata aali cimraan labadaa labada nuurka badan kuwaa weeyaan fa inahumaa ayaga labadaa suuradood baqara iyo aali cimraan ta'tiyaani waa yimaadaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo kaannahumaa waaba iyagoo sida iyagoo hamaamataani laba daruur ah aw kaannahumaa waaba iyagoo hayaayataani laba daruur ah iyo hamaamada waa isku mid labadaba daruur weyaan amaba xawr aw kaanahumaa iyagoo labadooda firqaani laba kooxood oo min tayrin shimbira ah sawaafa ee garbaha saas muxuuha u fidiyey waad aragteen markii ay gruubka yihiin shimbiraha isla socdaan inta ay dudaan caadi ay muxuu ay socdaan duulan garbaha saas ay ka siiyaan laakiin mararka qaar markay xawaarahood aad aad u xoogaysto hal mar ay garbaha saa u fidiyaan markaasi saa u socdaan oisa mxuu ahaa wada eh, isu hayaan weyaan suurat albaqara iyo suurat cimraan alcimraan iyagoo saasoo kale ay imaadaan weeyaan maxay samaynayaan labadaas suuradood tuxaajaani waxay ka murmayaan oy ka ergeynayaan oy difaacayaan can asxaabihima dadka asxaabtooda ahaa oo suuratu alcimraan iyo suurat albaqara akhrin jiray ku dhaqmi jiray ictiqaadsanaa muxuu ahaa meesha iyo mansiladooda ayay ka doodayaan weyaan iqra'u akhriya suurata albaqara suurat albaqarana gooni ahaan usii akhriya fa ina akhdahaa xifdigeeda barakatun waa barako weeyaan iyada oo muxua la qaato wa tarkaha isaga tegitaankeedana oo muxuu aan la xifdinin oon muxuu ahaa la akhrinin oo lagu camal felina xasratun waxaa weyan shallayta weeyaan waxaa intaa dheeri ah walaa tastatiicuhaa ma awooda inay xifdiso oy ku camalfasho oy qaadato albatalatu kuwa ahlu sixirka ah suuratulbaqara akhriya cagsi ahaanna waa loo dhihi karaa in ay sixraan ma awoodi karaan weyaan ilan haaliban inta badan qolyahan saxarada waxay adeegsadaan inta badan waxay adeegsadaan muxuu ahaay sixirka ay adeegsadaan jinka ay adeegsadaan cafwan waxaana soo marnay in aynan muxuu ahaa suuratulbaqara guriga uu soo gala uusan shaydaanka suuratulbaqara guriga lagu akhriya shaydanka uusan muxuu aha soo geli karin alfasl الثaaliثu afwan baabu fadli suurat lkaafi suurat lkaafiri fadliga ay leedahay ayuu mxuua baabkan u baab yahay weyaan suurat lkaafi oo ilaahay fadligii subxana wa tacala maalin kastoo jumco ah oy maanta ka mid ahayd muslimiinta ay akhriyaan fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay weyaan can abidarda waxaa laga wariyey saxaabigaas abudarda la yidhaahdo magaciisa miyaa taqaanaan waxaa la yidhahda cuwaymir camir yarowa cuwaymir taskiiru camir weyaan cuwaymir ibnu zayd ibnu ibnu qays ayaa la yihahdaa waa reer khasraj alkhasraji alansaari ayuu kasii ahaa wuxuu islaamay radia allahu tacala an ardaa sanadkii dagaalka beder uu dhacaayey beder goormuu dhacay sanadkuu dhacay ya naam hijrada nabigeena alay slat slam fadl naam aniya axsanta aniya weeyaan uxudna uxudna ya ud naam ud aali sanad saddexaad ay ahayd uud kandqna kandq naam alhamis axsantum xaggana waa laga yidhi jazakum la khayran haye tabukna ya saabi tabuk taasi haye amin ikhtalafa alfuqahaa alcumuum saxaabigaas cuwaymir ah wuxuu islaamay sanadka labaad hijrada nabigeena cala sl slam bederna ay dhacday wuxuu caam ku ahaa inuu ahay qaadiga reer dimashk ayuu caam ku ahaa magac iyo laqab ayuu leeyahy waxaa loo yaqaanaa xakiimu hadihi اlumma ummadda nabi maxamed alayh slat slam xakiimkeeda ayaa laqabkaas ayuu lahaan jiray xakiimu markuu islaamayey nin aad ganacsi badan lah oo weliba aad ugu fiican ugu fircoon ayuu ahaa kadibna ganacsigu iskaga tagay ganacsigu iska dhaafay wuxuu yidhi cibaadadii iyo ganacsigii waan aruuri waan kulmin waayey raggi wuxuu ka ahaa qur-aanka zamanka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha laga soo guriyey waxaa ka mid ah inuu yidhi akar akir dikr man akara cafwan dikra almowti qalla faraxuhu wa qalla xasaduhu qofkii mowdka inuu xuso xusa badiyo waxaadu yaraada inuu farxa oo daa'iman abadan uu farxadun ku taagnaada waa yaraata maxaa wax ka horreeya waa u tan labaadna inuu bini aadan xasta ood qof kale nicmo alle usii subxaanau watacala uu ku xasdana aad baa u yaraataa marka wuxuu geeriyooday hijra nabigeena calayi sla slam markay ahayd soddon iyo labada saxaabi mashhuuro asna waxaa geeriyooday soddon iyo labada waa ninkee ibnu mascuud axsanta allah fiikum ayib abdarda ninka la wuxuu yidhi ana nabiya nabigeena sal l slm qaala wuxuu yidhi man xafida qofkii xifdiyo cashra aayaatin toban aayadood oo min awali suurati kaafi suurat alkaafi inteeda hore ah ama qeybteeda hore ah waxaa laga ilaaliya min adajaal dajaalkan ka soo warran oo belad ayaa laga dhowraa weyaan wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi min aakhiri alkaaf suuratulkaafi akhirkeeda weyaan baabu fadli qul huwa allahu qul huwa allahu axad suurat fadliga ay leedahay ubaabi baabkan weyaan xadiidka boqol iyo sagaashanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala canha umi lmuminiin ana nabiya nabigana sal slm bacau wuxuu bixiyey rajulan nin buu u bixiyey calaa sariyatin gaadiila ee ciidan yar wa ka tilmaamta uu nabiga u diray ayuu nabiga nin madax ugu dhigay weyaan bacaa wuxuu bixiyey rajulan nin calaa sariyatin gaadiila inuu madax ka ahaado cadaadaas waxaa weeye madaxnimo ay tusinaysaa calaa sariyatin inuu madax ka ahaado weyaan wa kaana wuxuu ahaa ninka asagaa ah. markuu qofka eh, madax yahayna asal ahaan waxay ahaan jirta qofka madaxda isagaa imaama ah. nabigeena calayhi sala slam isaga ayaa muxuu ah madax u ahaa muslimiinta isagaan imaam ahaan jiri kadibna cumar cumaan ninka la yihahda abubakr radia allahu tacala anu arda khaliifatu rasuulilah isaga ayaa imaam ahaan jiri kadibna cumar kadibna cumaan kadibna cali wahaakada marka qofkii madax u noqdo muslimiinta inta badan isaga ayaa imaam ahaan jiray laakiin waa xilligii dadka culimada ay madaxda ahaan jireen laakiin markay caamadii ay noqotay ay madax noqotay caamo muxuu muxuu imaam noqoni caamo muxuu imaam noqoni ayib ana nabiya nabigeena sal slm bacdu wuxuu bixiy rajulan nin buu bixiy cala sariyatin gaadiila wa kaana wuxuu ahaa ninka asaga marka yaqra'u mid uu akhriya liasxaabi asxaabtiisa fii salaatihi markuu dujina iyo salaadiisa ayuu muxuu ahaa qur-aanku ahrin jiray fayaqra'u wa kaana wuxuu yaqra'u mid ahriya liasxaabi asxaabtiisa oo qur-aan buu ahrin jiray fii salaati marka salaadiisa ku jira weeyaan oo fayahtimu kadibna wuxuu kusoo gabagabayn jiray iradii uu ahrina wuxuu kusoo jiray biqul huwa allahu axad qul waxaa tiraa nabi allow allah huwa shaniga wuxuu allahu alla weyne axadun waa keligii weeyaan falamaa rajacuu markii ay soo laabteen dakaruu dalika arrinkaas ay u sheegeen ficilka ninkii ay u sheegeen linabi nabiga u shegeen sal l slm oo waxay dhhen nabi ninkii aad madax nooga yeeshay qur-aanku mar alla markii uu mxuuaha gabagabada joogana qirada uu gebagabayn rabana qul walla yuu ku khatima faqaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu alay waslam saluuhu weydiiya liayi shayin shay geeba yasnacu uu samaynaa dalika arrinka isaga wuxuu samaynaa bal weydiiya fasaluuhu way weydiiye waxay yidhahdeen hebelow maxaad saa u samaysay aad u samaynaysay faqaala wuxuu yidhi liannaha iyada sifatu raxmaan allihii raxmaanka oo naxariista badnaa tilmaamtiisa weeyaan waana anigana uxibu waxaan jecla biha inaan ahriyo oo sifada raxmaanka inaan ahriyo oon daa'iman wa abadan carabkay ka qoonaata jeclahay weeyaan fa qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allah slm u sheega ana allaha la weyne yuxibu inay u sheega weeyaan marka suurat eh, mxuu ahaa eh, qul wallahu axad wax sahlan ma ahan waana noo iman doonta insha allahu tacala fadl intaa kasii wey xadiidka boqol ko iyo sagaashanaad can abi darda waxaa laga wariyey radi allahu tacala anu arda can nebi wuxuu ka wariyey sala allahu alayh ali waslem qaala nabigeena ood ka daalaya axadukum midkiin uu ka riwaynaya wayaan an yaqra' inuu ahriyo fii leylatin habeen ulqur'aan ulua alqur'aan qur-aanka oo saddex meelood loo qaybiyey hal meeloo ka mid inuu ahriyo miyuu midkiin ka riwaynaya habeenkii inaad qur-aankii habeenkii saddex meelood u qaybiso toban jus aad ka dhacdo miyaad ka riwayni qaalu waxay yidhahdeen wa kayfa yaqra'u suu u ahrinayaa ulua alqur'aani qur-aanka saddex meelood loo qaybiyey suu u akhrinaya wayaan weliba arinta iyadoo arinta mxuu aha salaada ay la socoto weyaan nacam qaala wuxuu yidhi qul huwa allahu axad suuradda ayadaa tacdil waxaa u dhigantaa akhrinteeda ulua alqur'aan qur-aanka oo saddex qaybood loo qaybiyey hal meel u dhigantaa weyaan wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi in allaha la weyne jazaa alqur'aana qur-aanku wuxuu qaybiyey alaaata ajza saddex juz buu qaybiyey fajacala wuxuu saddex qaybood weyan juska caadiga ama waa qaybood weeyaan jaza wuxuu qaybiyey alqur'aan qur-aanka alaaa ajza saddex qaybood buu qaybiyey weyaan fajacala wuxuu ka yeelay qul huwa allahu axad juz-an qeyb ayuu ka yeelay oo min ajzai qur'aani qur-aanka qeybyaalkiis ka mid ah suurat ikhlaas in uu nabigeena ku tilmaamo calayhi salaatu asalaam qur-aankii oo dhan ood garanaysaan intuu la egyahay iyadana aad aragtay yaraanta ay qabto qur-aankii dhan la yidhaahdo waa laba meel saddex meelood laba meelood weyaan iyadana waa hal meelood waa wax la yaabla culimada marka wax badan bay ka hadlaan oo macaani badan bay u sheegaan waxaa ka mid ay sheegaan waxaa ka ah, ay leeyihiin qur-aanka qeybta tawxiidka qur wuxuu qeyb waa tawxiid qeybna waa qasas qeybna waa axkaam axsanta saddexdaa qaybood qeyb ka ay ku aaday oo suurat alikhlaaq qeyb tawxiidka ahayd ayay muxuu ahay ku aaday qaar saas bay leeyihiin waxaa weeyaan qaar waa hawaabkeeda ay leeyihiin qaar waaba siduu nabiga sheegay alai sl ay leeyihiin calcumuum annaga maadaama u nabigeen ala sl slam tacdilu ula alqur'aan qur-aanko saddex qaybo loo qeybiy ay u dhigantaa annaga sideeda aan u qaadana siduu xaafid ibn xajar iyo rag badan ay qabaan weyaan oo waxba yaanan lasii farfaarina sideeda loo qaata ay leeyihiin raximahum allah ramatan waasica ayb baabu fadli mucawidaat acuudayaalka qulacuudayaalka fadliga ay leyihin ayuu baabi baabkan weyaan baabu fadli mucawadaat qulacuudayaalka fadliga ay leeyihiin ayuu baabkan u baab yahay weeyaan ayb xadiidka boqol laba iyo sagaashanaad xadiidka boqol iyo laba iyo sagaashanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu anhu ardaahu min muminiin asidiqa binti sidiiq ana nabiya nabigeena sala allahu alay slam kaana wuxuu ahaa idaa awaa markuu udunma idaa aawaa markuu udinma u dunma ilaa firaashihi gogashiis markuu u dunmo nabigeena calayhi salatu salaam kula leylatin habeen la arko jamaca nabigu wuxuu kulmin jiray kafayhi labadiisa calacalood ayuusaa u kulmin jiray weyaan uma intaa kadib nafatha wuu afuufi jiray nafdiga waxaa la yidhahdaa taflun biayri riiq taflun bighayri riiq qofka inuu mxuu aha gacanta ku tufa isagoo dhan mxuu aha candhuuf ay la soconin oo waa afuufitaan oo kale saas weyaan nafatha wuu afuufi jiray fiihimaa iyada ayuu mxuu aha ku tufi jiray iyadoo candhuuf lahayn fa qara'a fiihima fiihima wuxuu ku akhrin jiray gudahooda labadiisa calacalood qul iyo waqul acuudu birabbi اlfalaq iyo waqul acuudu birabbi اnnaas saas saddexdaas suuradood ayuu nabiga ku akhrin jiray kadibna uma intaa kadib yamsaxu wuxuu marin jiray bihimaa labadiisa calcalood ma staaac intuu awooda min jasadi jirkiisa yabdau nabig wuxuu ku bilaabi jiray bihimaa labadood wuxuu ku bilaabi jiray calaa rasihi madaxiisa iyo wawajhi wejigiisa iyo wamaa qeyb oo aqbala soo qaabilay oo min jasadi jirkiisa ka mid ayuu nabiga ku bilaabi jiray yafcal wuu fali jiray dalia arrinka isaga alaaa maraad saddex jeer nabigeena cala sla slam dhaqan iyo cada ay u ahayd sala allahu aleh ali wasalam inuu labadiisa gacmood habeen kasta markuu mxuah sariirta fuula inuu intuu gacmihii kulmiye kadibna uu saddexda suuradood ku akhriyo madaxa ka bilaabo wejiga mariyo jirka dhan intii mxuuaha soo jeeda uu mariyo saas uu mxuu ahaa jirkiisa intuu ka gaari kara u gaarsiiyo kadibna mar labaad uu ku celiyo kadibna mar saddexaad uu ku celiyo dhaqan nabigeen uu leeyahay oo labid ibn lacsan ninkii ahaa uu ku sixray fii mishtin wa mushaatatin wa kadalika ayضa balxi nakhlin ku sixray saddexda shay shanla iyo tinti ku jirtay iyo mxuu aha geetimireedka ubaxiisa iyo booqiisa saddexda intuu is dhexgeliyey ayuu kadibna nabiga ku sixray ceel ku riday ceel ku tuuray waa ti nabigeenna uu mxuu ahaa xitaa xaaladiisa ay khatar noqotay oo inuu wax u dhaqaaqo inuu sameeyo uu xataa samayn kari waayey ilaa marka dambe jibriil iyo mxuu aha mikaa'iil ay u yimaadaan oo isweydiiyaan intay nabiga mxuu hariga halka fadhiistaan ninka ay yihahdaan maxaa ku dhacay waa sixran yaa sixri ninkaas muxuu ku sixri waxa intuu ku jira halkaas kadibna halka lagaga soo bixiyo oo suwartaana lagu soo dejiyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam alfaslu raabicu fasalka afaraad sujuudu alqur'aan qur-aanka sujuudiisa ayuu baab iyo baabkaana weeyaan ayuu fasal iyo cafwan alfaslu raabicu fasalka afaraad sujuud qur'aani qur-aanka sujuudihiisa ayuu mxuu u fasaliya weyaan oo qur marka la akhrina sujuud tilaawa ayaa jirto sajdadada tilaawada waxaa weeyaan miiqa toban iyo afar qowl akhar toban iyo toban qowl akhar toban shan axsantum inta way jirtaa naam sujuud qur-aani qur-aanka sujuudihiisa fasalkan weyaan xadiidka boqol iyo n cumar waa radi alahu taala anuma qal cbdulahi bn cumar kaana nabi nabiga nuxua sal slm yaqra'u mid ahriya calayna dushanaga ku ahriya asuurata suurad fiiha ay suuradda ku dhex sugan tahay asajdatu sujuud fayasjudu kadibna nabigu sujuudi jira calayhi salatu slaam wanasjud anagana aana sujuudi jirnay xataa maa yajidu ilaa uusan ka helin axadunaa midkanaga mawdica jabhatihi wejigiisa meeshuu dhigi lahaa ilaa uusa ka helin weyaan nabigana markuu darsi iyo fadhi meel la fadhiyo ayadoo meel loo fadhiya ay mxuu ahaa oo aad yahay ayaa qur akhrin jiray kadibna meel sujuud markuu soo maro uu jiray annaga inaan wada sujuudna mararka qaar waxaa in aad weyda meel aad ku sujuudda suuragal miya had meel ku sujuud ad weyda inaadan arkiyaa laga yaaba laakiin ayaama xajka kale khaasatan mataafka markii lagu jiro tawaafka iyadoo la tawaafa waxaa dhacay salaad in la dadkana ilaa laga aqimo waa la awaafi un kadibna ummaddii saa isu wada haysay oo saa iskugu dhegnayd ayaa nin walba marka damcayaa inuu meel uu ku tukado helo waxaa dhici marka saf saasaa loo wada geli tomanaan iyo boqolaal iyo kumanaana marka waxaa ku dhacaysa safla meel ay istaagaan inay weeyaan mararka qaar waxaa in haweeney iyo dumar ay wejigaadii meesheeda ay salaad ku xirato fattaqu llah ma waxaa dhici karta marka inaad isn haweeney lugaheeda ku sujuudto ama adiga ay kuga sujuudto qof dhabarki inaad kusujuudaa laga yaaba mararka marka qofkii xajka iyo meelahaas khaasatan madaafka arka ayaa mxua ah garan kara in meel lagu sujuudo mararka qaar weynayda ood rafaadayso qaar baa waxaa dhacaysa ay surmayaan saasay u taagan yihiin ayagoo saa u taagana salaada laga bixiyo weliba aad u badan saas u taagan meel ay ku dhaqaaqaan ma iska dhaf sujuudi xitaa istaagay weynayaan mararka qaar khaasatan ramadaanka oo kale tusaalahaan iyo marka ayaamaha cashir awaakhirka iyo xajka marka ayaamahaas iyo waa khatar xadiidka boqol iyo afar iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu taala anu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ida qara'a hadduu akhriya ibnu aadama ibnu aadam hadduu akhriyo asajada sujuud hadduu akhriyo oo fasajada uu sujuuda ictazala waxaa fogaado oo meesha ka durka ashayطaanu shayطaan yabkii isagoo weliba aad u oynaa ninkii ibliis ahaa ayaa meesha ka durka isagoo ohin iyo mxu baroor halkaa la istaago weeyaan yaquulu markaasuu dhihi yaa weylahu halaagiisay wa fii riwaayatin wa fii riwaayati abi kurayb abi kurayb mawla bni cabaas weeyaane riwaayadiisa waxaa ku sugnaa yaa weylii halaagaygi umira waxaa la faray ibnu aadam ibnu aadama ibnu aadam waxaa la faray bisujuudi inuu sujuud ayaa la faray sujuud fasajada wuu sujuuday falahu ljana janno ayuu leeya weyaan mirtu ana waa lii faray bisujuudi inaan sujuud ayaa lay faray fa abaytu waan diiday faliya naar ana naar baa i sugnaatay marka runtii waa nicmo weyn qofki inaad ilah subaa allah subxana wataala makaniyo inuu sujuudo waa nicmo aad weyn wax sahlan ma ahan shaydaan uu ka qiiroona markaad muxuu ahaa e, qofka waxaa weeyaan aad sujuuda adeed sujuudan kula fudud oo laga yaaba inaad suuqiiyo iska warwareegto ninbaa muxuu ahaa tabar la ay ku dhacday oo inta mar la faray diidi ku naar galay adigana ilaahay subxana watacala intuu kuu fududeeyey sujuudaad ku janno galaysaa marka arrinta iyadoo arrin weyn oo allah subxana wataala lagu shukriyo weliba laga faa'idaysto ducada iyo mxuu ahaa tadaruca iyo khushuuca lagu badiy u baahan weeyaan xadiidka boqol iyo han iyo sagaashanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey alhudali anhu arda qala wuxu abdillahi bn mascuud qara'a anabiyu nabigu wuxuu akhriy sal l slem annajma ayuu akhriyey bimakata suurat oy gaaladii reer qureysheedna weliba ay hareeraha ka fadhiyaan ayuu nabigeena wuxuu akhriyey suurat anajm ayuu akhriyey fasajada wuu sujuuda fiiha gudaheed ayuu ku sujuuday sujuudi maxalu sujuudka ayuu ku sujuuday wa sajada waxaa sujuuday man ayaa sujuuday macahu nabiga la jiray hayra shaykhin in oday intaanan ka ahayn nin waayeel ah oo meesha jooga intaanan ka ahayn akhada wuxuu soo qaatay kafan hal calacal ayuu soo qaatay oo min xasan quruurax ayuu soo qaatay ayuu dhul ka soo darsaday aw turaabin amaba caro ayuu soo darsaday farafacahu kadibna kor uusoo qaado ilaa jabhati wejigiisu kor usoo qaaday oo wejigi intuu hoosu dhigi lahaa ayuu caradii soo qaatay dulkii kor soo qaatay wa qaala wuxuu yidhi yakfiinii kana igu fil fara'aytu waan ninka isaga ahaa bacda daalika kadib iyo wakhtigaa kadib qutila isagoo la dilay kaafiran isagoo gaalnimo lagu dilay oo gaalnimo ku dhintay aan arka ummadii kale laakiin sujuudi intoodii kula islaamina macnaha meesha ka xadfan weyaan marka marka sajadaadkaas qur waa kuwa iyaga oo badan oo ka bilowda walu sajdatin fi quraan marka kor laga keeno waa intee suurat lacraaf tan labaadna suurat racd suurat haye naxl haye ya haye haye haye xaj waa laba haye haye furqaan naml sajda haye haye qabla sat naam sat haye fusilat haye haye naam laga horeeya inshiqaaqaye iqra aw raggii tobanad hooda yidhi weyna sabcata cashar ya waqtigaa naga dhumi waan ku celin leyna alkitaab athali kitaab saddexaad altafsiir kitaabkii waa noo soo dhammaaday labaad oo kitaabu jamci اlqur'aani wa fadaa'ilihi oo hoos imaanayay maqsad اlcilmi wa masaadirihi kitaabu tafsir baan gelina kitab athali tafsiir weeyaan tafsiirka marka sida hore uu sheegay suurat alfaatixa ilaa baqara saasuu soconaya caaw marka insha allahu tacala intaan waxaan isku dayin inaan ka gaarno ilaa suurat ali cimraan inaan geyno biidn illahi wajal xadiidka boqol iyo lix iyo sagaashanaad can abi wariyay ibn mucalla abi saciid ibn mucalla ninkaas waa alansaari almadani waa ree ansaareed magacyo badan baa loo sheegaa laakiin magaciisa waxaa la yidhi magacyada loo sheega waxaa ka mid ah aws in la yidhahdo raafic ibnu aws ibn اlmucalla waa reer khasraj wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam saddex iyo toddobaatankii amaba afar iyo toddobaatankii amaba afar iyo sagaashankii ayaa la sheegaa weyaan ninkaas abi saciid ibn اlmucalla wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa usalii mid tukada fi masjidi masjidka mid ku tukada ayaan ahaa fadacanii waxaa ii yeehay marka rasuula rasulka alla ii oo mxuu ahaay waankunabi allo waanku ajiibi maanan dhihin fa qultu waxaan idhi yaa rasuula allahyow innii aniga kuntu waxaana usallii mid tukada markaad i wacaysi salaadan ku jiray fa wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaa slaam alam yaqul miyuusan dhihin allahu alla weyne istajiibuu waryeelay lilaah alla weyne iwalirasuuli rasuulka idaa dacaakum gortu idinkugu yeera limaa shay yuxyikum idin nooleeya soo ilahay muusa dhihin subxaanau watacaala maxaad ii ajiibi ku eedeeyey uma qaala li wuxuu yidhi nabigeenna saxaabigii baadhihi abi saciid almucalla low calimanaka waan ku bari oon ku bari hiya iyadaba acdamu suwar suuradaha ugu weynaan badan fi lqur'aani qur qabla an takhruj intaadan ka min almasjidi masjidka aadan ka bixin ayaan ku bari weyaan saasuu nabigu ku yidhi alah slat slam uma intaa kadib ahada wuxuu qabtay nabiga qabtay raxmadiis saasuu ahaa nabigeena ala slat slam gabdhaha jawaarida oo yaryar iyo muxuu ahaa addoommaha iyo waxyaabahaas intay u yimaadaan qolyahaas ay nabiga danay kaleeyihiin gacanta iska qabsan jireen ilaa ay meeshii ay rabaan ay dacwo qaar qabaan qaara la dulmiye qaara saas intay u yimaadaan nab ay wada jireen ilaa meesha cawaali madiina magaalada madiina meelaha ugu sarsareey oo qubay ay ku taal halkaas ay mxuu aha geen jireen uusan dhihi jirin wardanaan le iyo iska filig iyo uusan jiri jirin ra-uuf raxiim yaa gaari marka cid gaari karta lama arka tabcan waana xataa u dhawaan karto gacantiisuu qabtay marka uma ahada biyadii gacantayd ayuu qabtay falama araada markuu doonay an yaruja inuu ka baxa inuu baxo an yakhruja inuu baxo masjidka uu ka qultu lahu waxaanu idhi alam taqul miyaadan dhihin nabi allow lawacalimanaka waan ku bari oon ku bari suuratun suuradii ayada bacdu acdamu suuratin ugu weynaan badan fi qur'ani qur-aanka qala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuraddaas weyn hiya sabcu lmahaani toddobada soo laablaabata weeyaan waalqur'aanu waa qur'aan alcadiimu ee weyn alladii uutiitu lii siiyey walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aan alcaiim uu rabbi yidhi subana aiim uu rabbi yidhi wa tacaala waa taas marka tafsiirka marka walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aan alcaiim markii la yidhaahdo waxaa weeyaan tafsiirkeeda maxay tahay wa acdamu suuratin fii kitaab illah wahiy alfaatixa suurat albaqara qowluhu tacala alla qowlku uu yidhi suurat albaqara marka bukhaari aayad aayad umuusan fasirin oo aayad axaadiista aayad aayad muxuu nabigeena alai sl slam aayad walba tafsiirkeeda muusan dul istaagin nabigeena alai sl slam maxaa yeele ragga qur-aanka lagu soo dejiyey waxay ahayn carab fusaxaa annaas luqadooda ay ahayd marka meelo un mushkil ama meelo gooni ahaaneed mooyane meelo badanoo u baahna in la fasiro ma ay jirin weyaan markii meelihii uu fasiray dhammaanteedna haddana ma wada keeni karo nabigan nabigan uu wada fasiray dhammaan imam bukhaari iyo muslim ma ayna keenin maxaa yeeley shardigoodii in ay ahayn oo shardi asaabi sunan inay taalla ay u badan tahay laga yaaba waana m wayna jirtaa weyaan marka intii shardigooda ku ansaxday ayuu sheekh ka soo gaabiyey xafidahullah suura baqara suura baqara qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi subxaana wa tacaala wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ilahi wuxuu yidhi subxana wa tacaala wakadalika sidaas oo kale ayaan jacalnaakum idinka yeelnay ummatan ummad baan idinka yeelnay wasatan dhexdhexaada tafsiirkeeda muxuu yihi marka xadiidka boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can abi saciid alkhudri waxaa la wariyey abi saciid alkhudri waxaa la yihahdaa sacad ibni malik ibni sinaan qaala wuxuu yidhi qaala rasul lah sal slm nabigaana wuxuu yidhi yudcaa waxaa loo wici doonaa oo loo yeeri doonaa nuuxu nabi nuux yowma alqiyamati maalinta qiyaama fayaquulu waxaa loo dhihi doonaa fayaquul wuxuu dhihi doonaa cafwan labayka ku ajiibi rabbiyow wasacdayka dhurayntaada lala qaba yaa rabbi rabbiyow fayaquul wuxuu leey wasacdayka marka nabiga ay noqoto calayhi sala slaam yaa dhurowgaada weyaan ood alla dhureeyey markii rabbi ay noqotona wasacdayka dhurayntaada weyaan oo rabbi baa wax dhurayna marka markay nabiga noqoto alayhi sala slaam isaga ayaa la dhuraynaya oo la mxuu ahaa falaax iyo wanaag ayaa la siinaya markii ay alla ay waxay noqonaysaa dhurayntaada ana aad dhirayso ood mxuu ahay falaax iyo liibaan isiisa weeyaan yudcaa waxaa loogu wici doonaa loo yeeli doonaa nuuxu nabi nux yowma alqaamati maalinta qiyaama fayaquulu wuxuu dhihi doonaa labbayka ku ajiibi wasacdayka dhurayntaada laga qaba yaa rabbi rabbiyow fayaquulu wuxuu dhihi rabbi hal ballaqta ummaddii lagu diray diinta miyaad gaarsiisay bal warkaa aad u dhegaysta fayaquulu wuxuu dhihi doonaa nacam ha fa yuqaalu loo dhihi doonaa marka isaga tiishti waa gutay oo jawaabti waa laga helay ummaddii aan loo joosani marka fayuqaalu waxaa loo dhihi liummati ummadiisa hal ballaqakum miidin soo gaarsiiyey diinta fayaquluuna waxay dhihi doonaan maa ataanaa min nadiir subxaana allah bal beenta intaa leeg arka ya rabbi inii dacwtu qowmii leyla wanahaara falam yajidum ducaai ilaa firaara falabia fiihim alfa sanati ilaa hamsiina caama sagaal boqol iyo konton sanaad inta dacwada aad waday waa sagaal boqol iyo konton sana kaligeed nolosh kale ma intuu dacwada waday niminka waxay yidhahdeen maa jaana min nadiir bini aadam waa kaa marka bal been abuurka intaa leeg arka fayaquulu wuxuu dhihi doonaa rabbi man yashhadu laka nuuxawda waa lagu beeniyey adduunna lagu beeni aakhiran lagu beeni waa ciil aad u weyn oo dhib badan adduunkii loda weydan wax lagu dhigay nabi nuux alai sl slam alaa nabiyina aakhiradana waa kaas beena loola soo istaagay ciil marka fayaquulu wuxuu dhihi man yashhadu laka yaa ku markaad kici marka saanaa kugu dhacday fayaquulu wuxuu dhihi muxamadu wa ummatuhu wal arka marka nabi maxamed iyo ummadiisa ay markaad kici kuwa ummadihii kale farahaad kala baxay wuxuu yidhi nabi maxamed iyo ummaddiisa ayaa rabbi o i markaatici oo nimankaan beenaalayaalna yihiin oon u imaaday oon diinta soo gaarsiiyey ayaa ii markaatici weeyaan nacam ayb fayaquul wuxuu dhihi muxameda nabi maxamed sal slm ummatuhu ummadiisa ayaa i markaatkici fayashhaduuna waxay markaatkacayan anahu isaga qad ballaqa inuu gaarsiiyey hal maray markhaati ku dhawaaqaan ilaahayo wuu gaarsiiyey beenaalyaal oo ayaga beenaalyaal markaasaa nabigan wuxuu ahri wayakuuna wuxuu ahaana alrasuulu rasuulka alaykum dushiina shahiidan oo nabi maxamed waa ummadda ku markaa tikici fakadalika falidalika sidaa falidalika sidaa darteed ayaa qowluhu maxaa idiin qoran fadalika cafan cafwan fadalika kaana waa qowluhu qowlka alle jalla dikruhu dikrigiisa saramarye wakadalika sidaasoo kale ayaan jacalnaakum inaan ka yeelnay ummatan ummad wasatan cadaalada cadli iyo cadaalad muxuu ay ku sifaysan wayaan litakuunuu inaad ahaataan shuhadaa kuwa markhaatikaa ku ah cala annaasi dadka dushooda oo wayakuuna u ahaad arasuulu rasuulkana calaykum dushiina shahiidan mid markhaatiku ah weyaan idan tafsiirka walwasatu wasadkan alcadlu weyaan idan tafsiirka ayadan maxay noqotay waad ujeedaan marka ya waad ujeedaan weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi nabi nuux oo adduun ku rafaaday ayaa aakhare badbaadaan unoqon doonaa oo ummadda nabi maxamed oo nabiga nabi maxamed alai sla slam aakhare lagu beeniyo adduun lagu beeniyo oo dhibka ganta loo geysto aakhira lagu beeniya ku dhici markaas alla subana watacaala wuxuu mxuu ahaa yii ku markaatkici ummadda nebi maxamed asoo wada istaagan oo nabigooda uu horkaca aleh sala slam alla qowlkiis kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla kutiba waxaa la fard yeelay calaykum dushiinna alqisaasu inaad aargudataan amaba qofki qofka dila loo dila fi lqatla dadka la dilay oo dila marba hadu dhaca waxaa mxuu aha la farad yeelay oo alla uu xukumay subxaana wa tacaala in qofkii wax dila la qisaaso tafsiirkeeda ayaa marka ibn cabaas ayaa marka noo fasira radia allahu anhu arda xadiidka boqol iyo sideed iyo sagaashanaad ibn cabas waxa lg radi allahu tacala anuma qaalu abdullahi bn cabaas kaana waxaa ahday fii bani israil reer bani israiil alqisaasu inay wax kala qisaastaan oo qof qof hadduu dila loo dila walam takun ma ahayn fiihim dhexdooda diyatu diye dhexdooda ma ay oo in xoolaha kala qaata uma qorneen weeyaan dembiyada xataa ay galaan dil ayaa mxuu ahaa laskaga kafaaragudi jiray faqaala allahu tacala al wuxuu yidhi lihadii ummati ummadan wuxuu u kutiba waxaa la farad yeelay calaykum dushiina alqisaasu qisaas fi kuwa linka dila ama iska dishaan weyaan alxuru qofka xurka ah bilxuri baa loo qisaastaa waalcabdu addoonkana bilcabdi baa loo qisaasi wlunha qofka dhidigana bilunha baa loo qisaasi weyaan ayadan mafhuumkeeda marka ma ahan haddii adoon haddii mxuu ahaa eh, unha ay rag amaba cagsi u dhacay inaan loo qisaasayn macnaheeda maaha weyaan faman cufiya qofkii loo cafiyey lahu isaga min akhiihi walaalkii xaggii shayun shay e falcafwu cafwiga muxuu yihi marka an yaqbala inuu aqbalo qofkii la dilay oo wax laga dilay cafwan addiyata diyada waa inuu aqbalo filcamdi weliba diyada mxua ah, camdiga isagoo muxuua ah, kas wax looga dilay inuu ogolaado in diya uu qaata taas ayaa cafwiga ilahay uu sheegay subxana wa tacala faman cufiya lahu min akhiihi shayun macnaheeda waxaa weeyaan qofkii wax laga dilay inuu raalli ku noqdo inuu diyo qaato oo weliba kaas wax looga dilay taas weyaan saasuu muxuu aha ibnu cabaas uu ku fasiray radia allahu tacala an arda o falcafwu cafiga an yaqbala waa inuu aqbala diyata dayada fi lcamdi oo weliba si wax loo dilay taas weyaan faitibaacun raacsiin bilmacruufi ama raacitaan bilmacruufi wa adaaun gudasho iyo siismo ileyhi isaga biixsaanin wanaagna tafsiirkeeda wuxuu yahay yatabicu wuxuu raacayaa bilmacruufi wanaaga ayuu raacaya wayuadii wuxuu gudanayaa xoolihii diyadii biixsaanin wanaag dalika kinasaytu ama kaasaytu takfiifun waa fududayn oo min rabbikum rabbigiina xaggii ka atay waraxmatu oo ummadihii hore aan la siinin fa mima mima shaygii kutiba lagu waajibiyey calaa man duul lagu waajibiyey kaana ahaaday qablakum idinka horreeyey faman ictada qofkii xadgudba bacda dalika markaa kadib falahu isaga ay u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya weyaan qatala wuu dilay bacda qabuuli diya qofkii diyada markuu aqbalay kadib ayaa haddana wax dilay qof baa qof dilay kadibna waa la wada hadlay dilkii in laga cafiyo qofkii oo diyadii la qaato diyadii markuu aqbalay kadib oo hawshidii muxuu isku waafaqay ayuu qofkii iscelin waayey kadibna dafuu yidhi qofkii ayuu dilay taas ayaa ictidaa ah faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliimun waa tafsiirkan marka qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi wacala aladiina kuwii yutiiquunahu awoodaan fidyatun fidya ayaa ahaata weyaan nacam can salamata waxaa laga wariyey ninkaas salama la yidhahdo ibnu camr ibnulakwac ayaa la yihahda salama ibnulakwac ayuu caam ku yahay abu iyaas alaslami ayaa la yidhahdaa nin orda oo saxaabada nabiga ka mid alai sal slam ninka orod badan mausan jirin nin cajaaib badan u ahaa waxyaabaha raggii wuxuuna ka mid ahaa baycat ridwan jannada lagu bishaareeyey ayuu ka mid ahaa ahlu baycat ridwan ood ilahi ka raadnaa subxaana wa tacaala waxyaabaha usdulqaaba iyo muxuu ahaa istiicaab labadaba ay sheegaan waxaa ka mid ah kutubahan taraajimta saxaabada waxay sheegaan waxaa ka mid ah in isagoo gaal ah uu dhurwaa arkay garanuug amaba eela la baxsaday ama qabsaday kadibna waa ka orday waa ka fujiyey waa ka fujiyey markuu ka fujiyey oo dhurweyga cararay ayaa waxaa dhacday marka in uu dhawaagi hadlay laftirkiisii isaga laftirkiisiyaa hadlayba markaasaa wuxuu yidhi risiq ilaahay uisii subxaana wa tacaala oo adigana aadan milkinin waxaad iga ridaysaa intuu aad ula yaabay ayuu muxuu ahaa sidai ku islaamay leeyihiin walcilmu cinda allah casa wajal waxyaabaan moogtahay tawaariikhda ah inta badan tadqiiq sida axaadiista looga samey loguma samey lb waa mxuu aha ariiqada iyada kutub siyarka sida loo tadqiiqiyo oo muxuu ahaa loo turxaan bixiyo axaadiista nabigeena alai slat slam ila xukm baa laga qaadana axadiista nabigeena ayada waa in la turxaan bixiyo oo aad looga shaqeey laakiin kutuba siyar waxadiu can bani israiil oo kale walaa xaraj saas oo kale marka ninkaa saxaabiga ah waxyaabah waxaa ka mid ahaa nin la yihahdo cabdiraxmaan ibnu cuyeyna oo gaal ahaa ayaa halihii nabigeena ala sl geeliisii ayaa soo weeraray markaasuu intuu yarki la jirayna dilay raaciga ahaa ayuu la baxsaday salama ibnu akwac ayaa warkii uu nin qofuu soo gara asaga u horreeyey faras uu watay oo ala ibn cubaydilah u lahaa ayuu intuu nin saar wuuu yidhi waxaad aadaa madiine ku orod waxaad yeelaysaa warka gaarsii isagana marka mxuu ahaa wuxuu soo qaata falaarihiisii orda issoo dayy waa ka hormaray nin orod badan u ka daba tagaa mid alla midkii mxuu ahaa uu ka daba taga wuxuu ku dhuftaa falaar orta u qof alla qofkuu ceyrsadana wuu soo qabani kii soo ceyrsadana mxuu ahaa isaga hadduu soo cararana cid ka dabategi karta lama arka mar alle markaad khatar dareemana uu mxuu ahaa geed intuu salka u fariista ayuu kadibna mxuu ahaa marka ilaa uu hal neef usan u reebin geeli dhan gadaal iska soo mariy geel dhan gadaal bu soo marinaya muxuu ahaa keligiis ayaa ciidanka jebiyey oo ninka cabdiraxman bin watay kadibna amir un duhuroodkii meelahaas ayaa isagoo muxuu ahaa raggii kusii daba jira oo geelida muxuu hal neef ayna qaadanin dhaawac ay dhimashaba muxuu u geystay ayaa laga daba tegay marka nin noocaas ayuu ahaa sanin ibnu akwac wuxuu markuu leebka ku tuur wuxuu jiray khudha ana ibnulakwac walyowma yowma ruddac saasuu dhihi jiray saxaabigaas radia allahu tacala anu wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayhi salat slam markay ahayd afar ayuu geeriyooday salm ibnu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi salaam ibnu akwa nazalat markii soo degtay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin markii soo degtay kaana wuxuu ahaaday man araada qofkii doona an yuftira inuu afura markuu sooman yaha oo iftadiya uu fidye la yimaado facala wuu samayn jiri waa macnaheeda weyaan ma taaalakin saasa meesha ka maan kaana wuxuu ahaaday man araada qofki doona an yuftari inuu afuro yuftadii uu muxuu ahaa fidya la imaada wuu samayn jiray xataa nazalat ilahay ka soo degtay alaayatu aayadda allatii taasoo bacdaa ka dambayso fanasakhataa way nasakhtay weyaan wa fii riwaayatin limuslim riwayad muslim ku sugan qaala wuxuu yidhi nabigeena qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaah eh, salaam ibn akwac kunaa waxaan ahanay fii ramadaan ramadaan calaa cadi rasul rasulka alle zamankiisa sal slam man shaa qofki doona saama uu soomi jiray waman shaa qofki doona aftara uu afuri jiray oo faftada wuxuu isku furan jiray oo fidio la imaan jiray biacaamin biacaami miskiinin qof miskiin inuu cuno siiyo marka rabana uu soomi jiray qofkii rabana wuxuu iska bixin jiray raashiin xataa unzilat ilaa laga soo dejiyey haadihi alaaya aayaddan oo faman shahida minkum ashahra falyasum qofkii bisha xaadiro faha sooma weeyaan xadiidka laba boqolaad can ataa waxaa lagu lehy ibni abi rabax radia allahu raximah llah abu muxamed ilmakiwa mowlaahum reer maka ayuu mawlo u ahaa reer qureysheed wuxuu dhashay khilaafadiisi cumaan radia allahu tacala anhu arda wuxuuna geeriyooday markii hijrada nabigeena ahayd boqol ama boqol toban aad uma kala foga xataa waxaa laga wariyey culimada taabiciintuna ka mid ahaa wuxuu ka maqlay ibna cabaasin ibna cabaas ayuu ka maqlay yaqra'u isagoo ahriya wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin isagoo ahriya aayaddaas ayuu maqlay wacala ladiina kuwa yutiiquunahu awoodaan fidyatun ayaa ahaatay fidya acaamu miskiinin miskiin la quudiyo qaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi laysat ma ahaanin bimansuukhatin mid la nasakhi ma ahaanin oo ayaddaas sida hore loo sheegay mid nasakhan ma ahaanin huwa asheikhu alkabiir ninka odayg oo waayeelkaoo dada ah ay u taagantay ayadaas weli walmaratu haweenayd alkabiiratu ee dada weyn ay u taagantay weyaan oo tabar fayucimaani waxay quudinayaan makaana kulli yowmin maalin la arka booskiisii miskiinan miskiin bay quudinayaan oo aayaddan qur-aanka ah marka hore ummadda caam ha u ahaata laakiin gadaal dambe xukunkeeda wuxuu gooni ku soo noqday oo lagu soo xiray dadka tabartala tabar la-aanta ah oon awoodda lahayn ayaa lagu soo xiray oo raashinka iska bixiyaan alla qowlkiisu muxuu ahay u baab yahay uxila lakum leylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum uxila waxaa laydin xalaal lakum idinka waxaa laydin xalaal yeelay leylata siyaami habeenka soonka ah ood sooman ama habeenka soonka oo maalinteeda la soonnaa alrafatu inaad u galmootaan ood la mucaamalootaan ilaa nisaa'ikum haweenkiina xadiidka laba boqol iyo koobaad can baraa ibnu caazib waxaa lagu wariyey baraa ibnu caazib ibnu xari weeyaan waa reer ansaareed nabigeena calayhi salaatu salaam afar iyo toban ilaa shan iyo toban duulaan ayuu la duulay aabbihiis iyo isaga ayaa hal mar soo wada islaamen aabbihiis nin weyn buu ahaa isagana aad buu yaraa markuu soo islaamayey wuxuu geeriyooday toddobaatan iyo kowdii amaba toddobaatan iyo labada hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam bara bnu cazib ibnu xari alansaari wa qaala wuxuu yidhi bara bnu cazib kaana asxaabu muxamedin nabi muxamed saxaabadiisa waxay ahaayeen idaa kaana markuu hadla rajulu ninka saa'iman mid sooman oo fa xadara uu soo xaadiro aliftaaru afurka fa naama uu saaxda qabla an yuftira isagoon afurin qabla an yuftira intuusan afurin ka hore lam yakul muusan cuni jirin leylatahu habeenkiisa walaa yowmuhu maalintiisa damana ma cuni jirin wax xataa yumsi ilaa uu galabaysto maantuu soonnaa isagoon afurin ayaa hurdaa la tagtay ama wuu hurdayba ile cunnada mararka qaar lama heli jirin ama qofka isagoo socda ama isagoo muxuu ahaa ayaa laga yaaba inay waqtigii salaada la gaaro amaba ay hurdo ay si qaalib noqoto marka habeenkii wisaal buu samayn jiray oo habeenkii dhan in wax looma ogolaan jirin maalin dambana waaba la samayn sooma ilaa marka galabta dambe laga gaaro saasay ahaan jireen wa ina qays ibnu sirmata saxaabigaas qays ibnu sirma la yihahda alansaariya reer ansaar ahaa kaana wuxuu ahaday saamin mid sooman falamaa xadara alifطaaru markii waqtigii afurkii la soo gaaray ata mraatu haweenaydiis tagay faqaala wuxuu yidhi a cindaki agtaadi hadashay acaaman cunna wax cunno miyaad haysa oo la lagu afura qaalat waxay tii laamaya walaakin warka lagu laabay andaliqu waan tegi oo fa atlubu waan kuu soo raadeen laka adiga waxbaan kuusoo barbaari meelahaas iyo jiraanka meelaha wax kaaga helaba iyo ragga muxuu ahaa iyo meel kaleo wax u yeeleenba wa kaana wuxuu ahaa yowmuhu maalintiisana yacmalu mid shaqeeya oo qof muxuu ahaa xamaal iyo rafaad ku jira ayuu ahaa faalabatu caynaahu labadiis indhood ayaa ka qaali noqotay oo hurd ayaa la tagtay weyaan fa jaatu imraatu haweenaydiisa u timid falamaa ra'atu markay aragtay isagoo hurda qaalat waxay tihi khaybatan laka hoog ayaa ku sugnaaday iyo halaag khaybatan hoog ayaa ku sugnaaday laka adiga falama intasafa annahaaru maalintii haweenka waxma cuni kara cunadii ay keentay wax ka cunaa lama arka falama intasafa annahaaru maalintii dambe markii ay muxuu aha bartamaheeda la gaaray u iyo dhibaato ayaa lala mir daboolay weyaan fadukira dalika linabiyi nabiga ayaa loo sheegay calayi slat slam fanaزlat waxaa soo degtay hadihi اlaayatu ayadan ayaa soo degtay uxila waxaad lidin baneeyey oo lidin xalaaliyay lakum adinka leylata siyaami habeenka soonka habeenka maalinteeda soonka u yahay weeyaane alrafatu inaad u galmootaan ood la tacaamushaan ilaa nisaa'ikum fafarixuu way ku farxeen biha iyada faraxan farax way ku farxeen shadiidan ee daran wanaزlat waxaa soo degtay wakuluu cuna oo washrabuu caba xataa yatabayana ilaa uu idinkaga cadaado lakum adinka alkhayu xariiqa amaba dunta alabyadu ee cad min alkhayi dunta alaswadi ee madow weyaan waa sawaad leyli wabayaad nahaar waa muxuu ahaa cadaanta maalinta markay soo gelayso oo salaada dilaaceeda iyo habeenka mugdigiisa weyaan nin saxaabi ahaba ku khaldamayo laba muxuu ahaa dunood intuu muxuu ahaa qaaday barkinta geshtay kadibna markaasa mar alla doontii ufiiriy iska cunaa intuu doontiifa ufiiriy ayuu iska cunaa ilaa aad ka kala baxo subaxdii ilaa uu ka baryo waqti dambe la gaaro saana ninku waday qariiba ah, mogta markaasaa nabigu u sheegay alai slat slam lagu yidhi ina wisaadataka la cariid yani barkintaada aad bay u ballaarantay oo subaxdii haddii ay kaa qarisay marka fahmkiisa muxuu ah saxaabiga halkaa la galay radia allahu anhu arda marka xataa yatabayan lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad dunta ayada ilaa ay kaad ka ogaato oo tancadi tanka madow ay ku kala baxaan ma ahane waa sawaad leyli wabayaad nahaar saasuu nabigeena cadiy aleh slat slam ayb qowluhu tacaala alla weyne qolkii qowlku uu yidhi waatul buyuuta guryaha uga taga oo ka gala min abwaabiha albaabaheeda ka gala weeyaan xadiidka laba boqol iyo labaad bara bn caazib waxaa laga wariyey saxaabiga hore weyaan qala bara nazalat way soo degtay hadihi alaayatu ayadan fiina annaga nagu soo degtay kaanat waxay ed fiina markuu leeyah wuxuu kaanat ansaar ree ansaar waxay ahayd idaa xajuu markay xajiyaan waqhtigii jaahiliga ahaa oo fa jaa-uu ay yimaadaan lam yadkhuluu ma ay gelin jirin min qibali abwaabi buyuutihim guryahooda albaabaha ay leeyihiin dhankooda kama soo geli jirin oo guriga albaabkiisa koonfur hadduu jiro oo kale dhankaas kama soo geli jirin kow walaakin min duhuuriha gadaalay kaga imaan jireen oo waqooyiga xaggiisa ay kaga imaan jireen tusaale ahaan haddii guriga dhabarkiisa uu waqooyiga yahay fa jaa rajulun baa oo min alansaari ansaar ka mid a yimid fa dakhala wuxuu ka soo galay min qibali baabi albaabkiisa caadiga ayuu kasoo galay waqooyigoo kale koonfurti o kale cafwan fakanahu waaba isagoo cuyira bidalika arrinka lagu ceebeeyey markii islaamnimada ay dhacday kadib oo raggii ay islaameen oo dowladda islamka ay ka dhalatay madiina oo nabigi yimid alai sla slam kadib ayaa kaana in arrinta lagu ceebeeyey oo kale fa nasalat waxaa soo degtay walaysa albiru samafalka muusan ahanin bian ta'tuu lbuyuuta guryaha inaad kaga tagtaan samafalka iyo wanaaga iyo taqwada iyo allakacabsida waxay ahaatay wanaaga man itaqa qofka alla ka baqa weyaan waatul buyuuta guryahana ugu taga oo kasoo gala min abwaabi albaabaheeda cadiga kasoo gala weyaan saasuu rabbigan yihi subxana wa tacaala qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi waqaatiluuhum gaalada la dagaalamo xataa laa takuna ila aynan ka ahaanin oy ka zuusha oy meesha laga waayo fitnatun fitna weyaan saasuu rabbigan yidhi subxaana wa tacala fitnadan waa gaalnimadii iyo kufrigii xadiidka laba boqol n cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ana rajula nin baa jaahu u yimid cabdulahi bin cumar waa xilligii ay fitnada saxaabada dhexdooda ka dhacday weyaan zaman alfitna bayna asaxaaba ayb ana rajula ninba jaahu u yimid faqala wuxuu yidhi ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanu waa kunyadiisii alaa tasmau alaa tasmacu maad maqashid maa dakara allahu alla wuxuu sheegay fii kitaabi kitaabkiisa ku camal fishid weyaan oo alla muxuu yidhi oon maqlaya on ku camal falaya wain aa'ifataani laba kooxood oo min almuminiina muminiinta ka mid ah iqtataluu haddii ay dagaalamaan fa aslixuu baynahuma dhexdooda wanaaga islaax ka sameeya fain baqat haddii ay qooqda oy xadgudubta ixdaahumaa midood cala lukhraa tan kale faqaatiluu la dagaalamay allatii tii xadgudbaysa xataa tafiya ilaa ay kaga soo laabata amarka allah subxana wa tacaala marka allah wuxuu amar ku bixiyey laba kooxood muminiinta haddii ay dagaalamaan in dhexdooda islaax laga sameeyo islaaxaas haddii aad lagu guulaysta fabiha wa nicmat weeyaan haddii lagu guulaysan waayo labada kooxood midii qooqa qooqda oo kibirka la imaada oo xadgudubta ta ayada la dagaalama ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala arrinta ayada marka ayuu rabaa in cabdulaahi bin cumar ou raggaan dagaalama waad ujeedaa labadan kooxood kooxunbaa muxua qooq iyo howla wade maal dagaalantida ugu durxulaya marka dhegaysta marka ayb ilaa akhir aayat aayadda akhirkeeda laga gaara famaa yamnacuka maxaa kaa reebi marka cabdulahi bn cumarow anlaa tuqaatila inaadan dagaalamin kamaa dakara allahu alla suu sheegay fii kitaabi kitaabkiisa oo kooxda qooqa iyo kibirka wad inaad la dagaalamto maxaa kuu diidi faqala wuxuu ya bna akhii walaalka wiilkiisiiyow ucayaru ucayaru in lagu ceebay ay an ucayara in lagu ceebayo kala jeeda weyaan ucayaru in lagu ceebayo bi hadihi alaaya aayaddan oo tan ah aayadan wain طaaئifataani min almuminiina اqtataluu faaصlixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma calى اlأkhra faqaatilu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amr اllah aayaddan ayada ah ku camalfidlaan aan ku camalfalin in lagu ceebeeyo oo la yidhahdo cabdulaahi bin cumar dagaalkii muusan gelin oo ayada amarka lagu bixi la dagaalamo qolihii eedabdaradii sameeyey oo xadgudbay in lala dagaalamo arrinta ayad ahayd wuu ka dibdhacay in lagu ceebeeya arrinka asaga ayaa xabu la kalgaceylo badan yahy ilaya ani xaggayga min an ucayara in lagu ceebeeyo oo ligu dhaleeceeyo bi hadihi alaaya aayadan alatii taasoo yaquulu llahu alla wuu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu wacadda lahu cadaaban caiima marka aayadan dambe in lagu ceebeeyo iyo tan hore in lagu ceebeeyo tan hore in lagu ceebeyo aad u jecelahay tan hore waxaa weeya waxaa lagu ceebeynayaa maxaad qolyahan xadgudb ula dagaalami weyde tan dambana haddii mar muxuu ahaa aan muminiinta intaan la dagaalam kadib qof mumin oo naf mumin aan dilo in lagu ceebeyo waa khatar marka wuxuu yidhi aayadda hore in lagu ceebeeyo ayaan ka jeclahay intii lagu ceebeyn lahaa oo lagu dhaleecayn lahaa qowlullahi tabaraka watacaala waman yaqtil qofka dila muminan qof mumina mutacamidan isagoo u qasdaa oo kas iyo muxuu ahaa u dilo fajazaauhu abaalkiisa iyo abaalmarkiisa jahanam weyaan khaalidan fiiha ku waaraya waqadiba allah ilah baa muxuu u carooday walacanahu uu nacladay naxariistuu ka fogay wacadda lahu cadaaban cadiiman cadaab aad muxuuah u weynaan badan ayuu u diyaariyey intii ay tan igu dhacday tan hore igu dhacday weyaan tan hore ayaa ii fudud qaala kadibna wuxuu yidhi cbdullahi bn cumar fa ina allaha la weyni yaqul wuxuu leeyahy waqaatiluuhum la dagaalama gaaladii xataa laa takuuna fitna ilaa fitna ayna ka jirin weyaan qaala ibni cumar wuxuu yidhi qad cafwan ninki wuxuu yidhi marke ninkii warka waday ayaa cabdulahi bn cumar irbinayey oo gadaal ka waday wuxuu yidhi qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi faina allaha faina allaha laweyni yaqul wuxuu leey qaatilhum la dagaalama xataa laa takuuna fitna fitna ilaahay muxuu ahay ka jirin weyaan ibn cumar wuxuu yidhi qad facalnaa waan falnay arrinka isaga ah calaa cahdi rasulillah waqtigiisa id kaana goortu waa alislaam islaamnimada qaliilan dadka muslimiinta markii ay yaraayeen aan marka aan dagaalanay si fidna meesha ugu saarna fa kaana rajulu nin wuxuu ahaa yuftanu mid laga fidneeya ama lagu fidneeyo fii diini diintiisa oo diintiisa laga fidneeyo ima anima yaqtuluhu inay yaqtuluun inay dilaan wa ima yuuhiquunahu inay xiraan xataa kaura ilaa uu ka bata alislaam falam takun ayna jirin fitnatu fitna oo islaamnimada in liska saaro oo liska fidnayo lisgaaleyo ilaa meesha ay ka baxda weeyaan kow falamaa ra'aa markuu arkay ninkii su-aalka saa'ilka ahaa oo bin cumar su-aasha ama amarka siinaayey anahu isaga laa yuwaafiquhu inuusan ku waafaqayni fii ma yurid wuxuu doonaa oo dagaalka inuusan diyaar u ahayn qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin cumar wa taqaanaa raggii fidnadii iyo saxaabadii wixii dhex maray ka fogaaday duurka ka mar ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala anhu arda oon laa muxuu ahay baabkan ah, sayid cali aanan gelin walaa baabka muxuu ah aanan gelin ah, sayid mucaawiya aanan gelin ayuu ahaa radia allahu tacala canhum jamiican fidnada saxaabada dhexdooda dhacdayna dee ninka xaqa ku taagna waa macruuf waa sayid cali ayuu ahaa radia allahu tacala anhu arda laakiin maca dalika mujtahidiin bay ahaayeen wixii saxaabada dhexdooda marayna in laga hadlo waxay qofku geynaysaa inuu muxuu aha dhib badan gaaro diintiisa lidalika qofka waa inuu aada iskaga ilaaliyo xadii kitaabka la alcawaasim min alqawaasim kitaabka isaga ayaana qofkii raba inuu shubhadaas iyo waxyaabahaas iyo ka badbaadana kitaabkaas ahriya alcawaasim min alqawaasim marka saxaabada wixii dhex lama taabto weyaan far lama saaro tilka dimaaun salama allahu minha suyuufana fahal laa taslama minha alsinatuna culimada dhihi jireen muxuu ahaa taayada waa dhiig ilaahay uu seefeena ka badbaadiye carabkeenna ha ka badbaado ilahay meesha idaan ku dhigin marka maanta inaad la aado sax ah weya inaad ku rafaado qolyaha shiicada iyo raafidada ayaa ku gaaloobeen islaamnimada kaga baxeen oo ku balaayoobeen weyaan ayb falama raa markuu arkay anahu isaga laa yuwaafiquna ismuwaafiqayni fii ma yurid wuxuu doonaa wuxuu yidhi famaa qowluka seed u aragtaa fii caliyin wacumaan cali iyo cumaan say kale yihiin yaa ma kala sarreeyaan yaa fadli badan wamaa ilaa dalika qaala ibnu cumar wuxuu yidhi ma qawlii qowlkayga muxuu yahay fi caliyin maa qawlii qowlkayga muxuu yahay fii caliyin wa cumaan cali iyo cumaan qowlkaygii aan dhihi lahaa maxay tahy maxay ahaan lahayd oo kale ama cumaan cumaan miya fa kaana wuxuu ahaa fa kaana allahu qaala ibnu cumar wuxuu yidhi maa qawlii qowlkayga muxuu yahay fii caliyin wa cumaan ama cumaana cumaan miya fa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qad afa canhu mid iska cafiyey oo fa karihtum adinka waxaad nacdeen an yacfuu canhu alla iska cafiyey wa amaa caliyun calimiya fa bnu cami rasuulila rasuulka alla muxuu ahaa adeerkii wiilkiisa weyaan waqatanahu waa siidigi oo gabadhiisuu qabay wa ashaara biyadihi gacantiisu u ishaaray wuxuu yidhi wa haadihi tanaytuna abniyatuhu waa guryihiisii aw bintuhu miya aw bintuhu ama waa gabadhiisi xayu taroon meeshaad aragtaan weyaan wa fii riwaayatin hada kana beytu waa gurigiisa xayu taroon aad aragtaan asna waa ninkan wanaaga badan kana waa wanaag badan yahay waxaad iga weydiinaysaan baddaas baa igelin ayuu yidhi radia allahu tacala anhu arda qowluhu tacala alla qowlkuu yidhi watazawaduu zaad qaatahay oo sahay qaata fa ina khayra zaadi zaad iyo sahay la qaata waxa ugu khayr badan attaqwa alla ka baqitaan weyaan xadiidka laba boqol iyo afaraad tafsiirkeeda aayadda maxay tahay ibnu cabaas waxaa laga wari qaala wuxuu yidhi radia allahu tacala canhuma kaana waxay ahaadeen ahlulyman niminka ree yeman oo ahluiimaanka ahaa yaxujuuna kuusoo xajiyo walaa yatazawaduuna aanan zaad soo qaadanin sahay soo qaadanin xilliga hore weeyaan wayaquuluun waxay dhihi jireen naxnu aniga almutawakiluuna kuwa tala saarasho badan ayaan nahay kuwa ahlu tawakulka oo alla tala saarto ayaan nahay ay dhihi jireen fa idaa qadimuu makata markay maka yimaadaana sa'alu naas dadkay gacmaha warsan jireen qofkii dee muxuu cuni ma dhagaxaad cunaysa waa inaad dadka tuugsato waxbana ma wadatid fa anzala allahu alla wuxuu soo deji tacala korahay watazawaduu zaad qaata fa ina khayra zaadi taqwada all ka baqitaankan waa la dhihi karaa dhowrsashadan waa la dhihi karaa kaga dhowrsada su-aashi qowluhu tacala qowlka allu yidhi laysa calaykum dushiina mahnan junaaxun dembi an tabtaquu inaad muxuu ahaa fadlan risiq iyo fadli iyo tijaaro oo min rabbikum rabbigiina xaggiis ka ahaato weyaan xadiidka laba boqol iyo shanaad can bni cabaasin waxaa lagu qalu abdullahi bn cabaas kaanat waxay ahayd cukaadu suuqa la yidhahdo makuu ku yeelay ee waa majanatu suuqa la yihahdo asna maka ku yeelay iwa dulmajaazi dulmajaaz suuqa la yidhaahdo oo asna maka ku yeela aswaaqan suuqyaal ayay ahaayeen oo filjaahiliyati jaahiliga lagu wax kala iibsan jiray suuqyo weyn oo carabaha iyo gobollada loogu ma dubay oo kale soo suuq weyn maaha suuqyo noocaas xilligeeda udhiganto oo kolleyba dee biqadariha weeyaan qof walba xilligiisa suuqyihiisa weyninka taasun baa loo fiirinaya suuqyaha weyn dubay oo kale ayuu xilligaada ahaayeen weyaan falama kaana markuu ad alislaam islaamnimada markuu ahaaday oo islaamnimada mxua la galay ta'ahamuu waxay dembiyeysteen oy dembi uga baqeen min atijaarati inay ku ganacsadaan fiiha suuqyada dhexdeeda ayaamaha xajkan lagaga ganacsaday mxuu aha dhib u arkeen oo suuqyada ayada inta badan waxay suuq ahaan jirtay xilliga xajka ayaa lagu ganacsan jiray saxaabadii markay islaameen marka ooy muslimiin noqdeen waxay israadeen ama camalkan adduunyada iyo camalka aakhira oo xajka uda timaadeen ay isdiidaan xogahoo dembi bay u arkeen way dhibsadeen weyaan fa anzl allah alla w wuxuu soo dejiyey laysa calaykum dushiini mahana junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum inaad fadli iyo wanaag xaggiis ah, iyo ganacsi iyo risiq aad dalbataan oo xagga rabbigiin ka ahaade waxba dhibaato dembigiina ma ahan fii mawsimi alxaji ayaa gadaal ka raacsanayd qara'a ibnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu aqriyay haakada fii mawsimi alxaji falaysa calaykum junaaxun fii mawsimi alxaji an tabtaguu fadlan min rabbikum amaba gadaal mar haddii arabto qawluhu tacala qowlka alla u yidhi falaa tacduluuhunna ha ka garbaduubina oo ha u diidina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna zawjiyaalkooda inay guursadaan ha u diidina weyaan xadiidka laba boqol iyo lixaad can xasan waxaa laga wariyey xasan ibnu yasaar albasri waa waa sayid taabiciin taabiciinta raggii ugu qiimaha badna ayuu ka mid abu saciid baa loo yaqaanaa wuxuu dhashay khilaafadii sayid cumar intaay dhammaanin ka hore laba sana oo hijrada nabiga markay wuxuu dhashay labaatan kowdi wuxuuna geeriyooday markay hijrada nabigan ahayd boqol iyo tobanka geeriyooday walac iyo muxuu ahaa zuhdi aad u badan waa lagu yaqaanaa xasan wuxuu yidhi canilxasan waxaa laga wari markuu fasiraya falaa tacduluhunna qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay macqal aw macqil ibnu yasaar ninka la yihahdo macqil ibnu yasaar waa saxaabi saxaabada nabigana ka mid a ah abu macqil ibnu yasaar ibnu cabdilahi almusani albasri weeyaan eh, asna wuxuu ka mid ahaa raggii baycat ridwaan nabiga kulambay oo taxta shajara ayaam alxudaybiya cumar ibnu khaaab radia allahu tacala an arda ayaa magaalada basra amiir ugu yeelay magaalada basra ayuu amiir ugu yeelay wuxuuna geeriyooday hijrada nabiga markeed kontonka ayuu geeriyooday radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda macqil ibnu yasaar anaha falaa tacduluhuna waay kusoiyada anaha iyada nazalat waay kusoo degtay fiihi isagay kusoo degtay weyaan ninka macqal iyo saa la yihahda wuxuu yihi anaa igu soo degtay suuradda iyada weyaan ama ayadda iyada cafwan qaala wuxuu yidhi zawajtu waxaan u guuriyey ukhtan gabar walaal ah oo lii an ii sugnaatay min rajulin baan u guuriyey ayaan u guuriyey faallaqaa kadibna waa furay gabar ilalatay ayaa ninku ku daray wuu furay xataa idanqadat markay go'day ciddatuha ciddadeeda oo gabadhii jaa wuu yimid ninkii laftirkiisa yakhtubu asagoo haddana gabadhi doona fa qultu waxaan ihi lahu isaga zawajtuk waan kuu guuriyey wa farajtuka waan kuu goglay wa akramtuka waan kuu karaameeyey gabadha walaashay ah fa allaqtaa kadib waad furtay wax walbaan kuu sameeyey kadibna ad furtay sooma uma intaa kadib jita waa timid takhtubuha adoo weliba doona aad timid oo gabadhii mar labaad raba laa maya wallahi kuma soo laabanaysa ilayka adiga weligaa dambe waan kuu karaameeyey waan kuu guuriyey wax walbaan kuu sameeyey gabadhii waad soo furtay kadibna marka maantadleeda socotaa ood leedahay mxuuah gabadha ligu dara baabkaad baab socona iskaga soc meesha weligaa indhama saaris gabadhaas wa wuxuu aha rajulan nin oo laa bihi aan dhib badan lahayn nin iska macquul ahoo wanaagsan ayuu ahaa ninka gabadha loo diidaa laa ba'sa bihida nin xun ma ahayn nin wanaagsan oo iska akhyaara ayuu ahaa wa kaanat ilmar'atu gabadhana waxay ahayd ba'si la-aantan inuu waxooga shiilamaad yar haystay iska yar dhaqnaayo abicad ficnaay oo diin ficnaay o hakada dhankaas laga yaaba ayb wa kaanat ilmaratu haweeneydan waxay ahayd gabadha walaashiisa turiidu mid doonta an tarjica ilayhi inay ulaabato waat soomaalida yihahdaan walaasha iskuma hubtidi siadhegahadlaysan ayb faanzl llahu alla wuxuu soo dejiyay hadi aayata aayaddaana falaa tacduluhuna ha u diidina an yankixna azwaajan idaa taradw minhum oo muxuu ahaa gabadhii ha gooynina wayaan faqultu waxaan idhi alaan hadda ayaan afcalu falaa ya rasul rasulka allow qaala wuxuu yidhi fazawajha wuu u guuri iyaah isaga ninka iu guri weyaan qawluhu tacala qowlka aluu yidhi xaafidu war ilaaliya ilaaliya cala salawaat salaadaha xifdiya iyo salaatwusta salaatulwustaha xifdiya weyaan xadiidka laba boqol iyo todobaad can bara bni caazim xaal radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu bara nazalat hadihi laayaat ayadan waay way soo degtay xaafiduu cala asalawaati wa salaati alcasri ayay soo degtay xaafiduu xifdiyo ilaaliya cala salawaat salaadaha ilaaliyo wa salaati alcasri salaat alcasrna ilaaliyo salaat alcasr idin ma soo socotaa salaatcasri weyaan ha xaafid ilaaliya cala salawaat salaadaha ilaaliya wa salaat alcasri salaada casrna ilaaliya ayaa soo degtuu yidhi ko fa qara'naahu waan ahrinay maa shaa allahu alla intuu doon ayaan ahrinay uma intaa kadib nasakhaha allahu alla weyne ayaa nasakhay fanaزlat waxaa soo degtay xaafidu cala salawaati wasalaati lwusta xaafidu ilaaliya cala salawaat salaadaha ilaaliya wasalaati lwusta salaada lwustada ilaaliya ayb faqaala rajulnabaa wuxuu yidhi oo kaana ahda jaalisan mid fadhiya cinda shaqiiqin walaal oo lahu isaga usugnaaday agtiisa fadhiya wuxuu yidhi hiya iyada idan haddii ay xaalad saa tahay salaat lcasri waa salaat lcasr tan alle uu leeyahay waa salaat lwusta salaat lcasri ayuu ula jeedaa faqaal bara wuxuu yidhi ibnu caazib qad ahbartuka waan kuu sheegay kayfa sidii naslad ay kusoo degtay wa kayfa nasakha allah alla su nasan waan sheegay wallaahu aclam laakiin wixii loola ilaah baa ogsoon weeyaan ilaah baa ogsoon hada wallah aclam wsala allah wslm